بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب ما جاء في الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر والمريض wuxuu baabu yahay wixii ku yimid soomka iyo afuridda fii shahri ramadaana bisha ramadaan dhexdeeda la soomayo ama la afurayo lilmusaafiri walmariid oy afurayo ama uu soomaayo qofka musaafirka ah iyo qofka jiran macnaha ma afuri karaa qofka musaafirka iyo midka jiran qaala yaquulu اllahu tacaala أyaama macduudaat faman kaana minkum mariiضa aw calىa safari faciddaة min أyaami أkhar ramadaanku waa ayaaman macduudaat waa maalmo tirsan wa allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi faman kaana minkum mariidan qofkii jiran oo adinka idinka mid a ow calaa safarin ama safar dushii ku sugan fa ciddatun ay fa calayhi waxaa dushiisa ahaada ciddatun tiro min ayaamin ukhar oo maalmo kale xaggooda ka ahaada waxaa dushiisa ah cidda iyo tiro oo maalmo kale soo qallaynayo macnaha alla wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala qofkii mariidoo jiran markay bisha ramadaan soo gasho maxaa yeele waxaa cudurdaarkan ka horeeya ama arrinkaa ka horeeya faman shahida minkum shahra falyasum amar waay qofkii bisha ramadaan xaadira oo la kulma oo asoo xayi nool bisha ramadaan ay dhalato falyasumhu ha soomo amarka ha soomo ah waa caam alla wuxuu ka soo reebay subxaana wa tacaala labadan sinfi faman kaana minkum mariidan aw calaa safar ha soomo bisha ramadaan qofkii ay ku u dhalato laakiin qofkii jiran ama musaafira asiga bisha ramadaan inuu soomo waajib kuma ah laakiin waxaa waajib ku ah maalmihii ramadaan dhaafay inuu maalmo kale soo qalleeyo cilladu u afuray markay zuusho musaafirka cillada loogu ogolaaday inuu ramadaan afuro waa maxa cilladu waa asafar haddii safar uu zuulo maxaa laga rabaa inuu intii dhaafta soo qalleeyo almariid asigana waxaa loogu dhaafay ama loogu ogolaaday inuu ramadaan afuro waa liajli اlmarad haddii maradka uu zuulo waxaa ku waajiba inuu soo qalleeyo ama uu la yimaado maalmihii dhaaf maalmihii xanuunka ku dhaafay kan musaafirkaana maalmihii safarka ku dhaafa fa ciddatun min ayaamin ukhar aayaddu marka waxay deliil u tahay qofka xanuunsan inay u bannaan tahay inuu soomo fii nahaari ramadaan waa soomi karaa hadduu xanuunsan yahay maxaa yeelay almashaqatu tajlibu taysiir qofkan asigoo jiran haddii la yidhaahdo soom soomka mashaquu ku yahay dhibaatuu ku yahay haddii asigoo musaafira lagu laasimiyo inuu soomana waxaa laga yaabaa inuu soomka ku dhibaatoodo maadaama safarku uu leeyahay dhibaatooyin fara badan nebiguna uu yidhi sala allahu calayhi wasalam asafaru qidcatun min alcadaab waa qayb cadaab ka midaba safarku waa cadaab maadaama uu cadaab yahay qofkuna culaysyo badan uu la kulmaayo fi safar waxaa loo ogolaaday inuu afuro fi safar arrintaasi rukso waay waxaana soo marnay fii buluuqi اlmaraam in allah subxaanaه wa tacaala uu jecel yahay an yu'taa in ruqastiisa lala yimaado kamaa yuxibu an yu'taa bicazaa'imi siduu allah subxaanaه wa tacaala u jecel yahay inuu casaa'imtiisa iyo go-aanadiisa loola yimaado ruqsooyinka waxaa ka mid ah in bisha ramadaan haddii qofku jiran yaha afuro haddii uu musaafir yahana uu afuro waa jaa waa u bannaanta can anas bni maalikin radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi saafarnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama fii ramadaan nebiga calayhi salaatu wasalaam maciisa ayaan la safarnay bisha ramadaan dhexdeed falam yacib isaa'imu qofka sooman ma ceebaynin cala almuftiri midka afuran ma ceebayn walalmuftiru kan afuranna ma ceebaynin cala saa'imi midka sooman muttafaqu calayhi wa haadaa lafdu muslim qolobo qolada kale ma ceebayn qolana waa afurnayd qolana waa soonayd markii laga hadlaayo safarka dadku waa kala duwan yihiin addoommada ilaahay subxaana wa tacaala adkaysiga xaggiisa waa ku kala duwan yihiin dad waxaa jira iska daa markay musaafiriin yihiine markuu xataa musaafir ahayn soomka uu soomaayo mashaqo iyo culays badan la kulmaayo lidacfihi jismi ahaan uu dacfi u dareemayaa oon fara badan uu dareemayaa baahi buu dareemayaa waxaad arkaysaa maalinkii duhurka haddii la gaaraba meeluu ku dhacaya galabtii o dhan waxa laga yaaba dhaqdhaqaaqiisu inuu koobnaado tacab iyo daal fara badan uu dareemayo safarna ma ah kaasoo kale maxaad u malaynaya hadduu safro waa min baabin awlaa inuu daalaayo rafaadayo dadka qaarna asoo musaafira ayuusan dareemaynin inuu baahan yahay inuu dharagsan yahay waa iskugu mid wax culaysoo gooniyuu dareemaayana ma laha idan ruksa waxaa la siiyey kii dhibaatayn dhibaat yacni dhibaatoonaya midkii awoodi kara inuu soomo oo dhibaato iyo mashaqo uusan soomka ku hayna ma inuu afura u khayr badan mase inuu soomo kaa inuu soomaa u khayr badan intuu maalmo kale u dib dhigan lahaa intuu deen geli lahaa maxaa yeele soomku soomka aada afurayso waa deen lagugu leeyahay waa deen ilaahay leeyahay subxaana wa tacala oo ay waajib kugu tahay inaad soo qallayso marka intaa geli lahayd inaad soomto waa kuu bannaanta ayadaana kuu fiican haddaad awoodi karto haddii mashaqo iyo culays aad dareemayso maaha inaad isdhibto inaad isdhibto maaha oo naftaada aad dhibaatayso wax ilaahay kuu banneeyo subxaana wa tacaalana aad ka xarimto waa inaad afurto w walidaalika anas wuxuu leeyahy radi allahu canh nebigaan la safarnay sala allahu alay slam fii ramadaan laba qolay ahaayeen saxaabadu qolo soomta qolo soomaysa iyo qolo afurta labadii qoloba isma dhaleecayn kuwii soonaa kuwii afurnaa maxay u afureen ma dhihin qoladii afurnaydna kuwa sooman maxay u soomeen ma dhihin ma la isku eedeen arrinkaa kii soomi karana waa soomay kii culays u dareemayo inuu soomana waa afuray ila aruntu ruqso waay wa can ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi laa tacib calaa man saama ha ceebaynin oo ha dhalaycaynin qofkii sooma walaa calaa man aftara qofkii afurana ha dhaleecayn safarka ula jeedaa qad saama rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalama fi safar nebiga calayhi salaatu wasalaam safarka dhexdii waa soomay wa aftara waana afuray nebigu sala allahu calayh wasalam nebiga calayh isalaatu wasalaam fi safar waana soomay waana afuray marka wuxuu leeyahy ibnu cabbaas labada qoloba ha dhaleecayn kuwa afurayna ha dhaleecayn kuwa soomana ha dhaleecayn laakiin qofka sooman asoo musaafira hal xaaladaa lagu dhaleecayn karaa xaaladdaasina waxa way asoon awoodi karin oo soomka dhibaato ku yahay inuu soomo arrintaas sax maaha waana inkiray nebigu salى اllahu عalيه wasalam arrinkaas fii xadiidi jaabir markii nebigu arkay salى اllahu عalيه wasalam nin lagu dul dhooban yahay oo dadku ay ku soo dhoobteen ayuu wuxuu yidhi ninkaani waa maxay markaasaa le rasuulka ilaahi uu nin sooman weeyo soomkii ayaa culays ku noqday yacni soomkii dartiisu meel la fadhiista waa awoodi waayo inuu socdo wuxuu yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam laysa min albiri asiyaam fi safar wanaagga kama mid ahan in lagu soomo safarka dhexdii qofka asoo musaafira inuu soomo wanaagga kama mid ahan buu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkaas waxay culimmadu ku macneeyeen in loola jeedo xaaladda ninkan oo kale ciddii ku sugan wanaagga kama mid aha inuu soomo ma ahan qof walba oo safar maxaa yeele nebiga alay slat slam laftirkiisaa ku soomay fi safar waxaan rabaa adilada in la jamciyo idan ninkaas nebiga uu arkay sala allah alay slam ee xadiidka sababtiis u soo arooray wixii la mid ah asay ku xukun noqonayaan laysa min albiri asiyaam fi safar baa leeyahay wanaagga kama mid aha in safarka dhexdii lagu soomo arrinkaas wuxuu ku wajahan yahay ninkaas ciddii la mida ah. ciddii la mida ah maxay noqonaysaa qof walba oo mashaqo iyo tacab fara badan kala kulmaaya soomka fi safar uu soomayo ila xadiidka waxaa ku jirta ninkan inuu ahaa rajulun qad dullila calayh waa la hareeyey meel har aha la fariisiiyey waa nin soco waaye waa nin dhibtooday dhibkaasoo dhan inuu maro ma ah nebigu waa inkiray marka alayh isalaatu wasalaam maadaama arrintan ilaahay banneeyey in la in la afuro fii ramadaan inuu naftiisa ciqaabo waxaysan awoodi karinna uu ku ciqaabo sax ma ah saasuuna nebigu u yidhi sala allahu calay wasalam laysa min albiri asiyaamu fi safar xadiidkaas marka laysa min albiri asiyaamu fi safar iyo xadiidan xadiid anas iyo ahar ibni cabbaas waana xadiid marfuuca ah. ibnu cabbaas nebigu u tiiriyey sala allahu alay wasalam waxaa lagu jamcinayaa laysa min albiri asiyaam fi safar inay tahay xaalad gaara iyo dad gaara laakiin qofkii awoodi kara inuu soomo fi safar tacab iyo mashaqana aan kala kulmaynin laa lowma calayhi wax dhaleecayna iyo wax ceebayna dushiisa maahan waana u bannaan tahay waana sida ibnu cabbaas yidhi laa tacib calaa man saama walaa calaa man aftar ha ceebayn hana dhaleecaynin qofkii sooma iyo qofkii afura labadaba arrintaasina wuxuu leeyahy ibnu cabbaas radi allaahu canhu nebiga alay slat slam ayaa soomay fi safar wa aftar rasuul ka soo qaatay nebigaa soomka dhexdii soomay ramadaanka dhexdiisa asagoo musaafira waana afuray nebigu sala allahu alay wasalam waana sooma waana afuray labadoo waa la arkay rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey xadiidka hadda laysa min albiri asiyaam fi safar waxaa ku jirtay riwaayadaha qaar inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ulaa'ika alcusaa kuwaasi kuwa cusaadaa waaya buy yacnii kuwa soomaaya fi safar ee naftooda dhibaataynaaya naftaada inaad dhibaatayso wax ilaahay kuu xalaaleeyey subxaana wa tacaala adoo ka mancinaya aad u dhibaataysana sax maaha baabu qadaa'i ramadaana wa jawaazi ta'khiirihi ilaa shacbaan wuxuu baabu yahay ramadaanka in la qalleeyo iyo inay bannaan tahay qadaha ramadaanka in loo dibdhigo ilaa shacbaana shacbaan in loo dibdhigo baabkan wuxuu ku saabsan yahay waxaan hadda baabka ka horreeya kusoo marnay hadduu qofku musaafir yahay iyo hadduu mariid yahay inuu afuraayo mariidka laga hadlaayo darsigan kii ka horreeya waa soo sheegnay mariidka la leeyahay waa afuraya soomkana waa soo qallaynayaa maalmihii dhaafay waa mariidkee waa alladii yurjaa bur waa midka la rajaynaayo inuu cudurka ka caafimaado wa amaa midkaan cudurka marna la rajaynayn inuu ka caafimaado kaasi muxuu bixinayaa fidyow bixinayaa wax qadaahu lagu leeyaha male maxaa yeelay cilladu marka hore u afuray mar walba waa taaganta cilladu u afuray mar walba waa taaganta dadka waxaa jira dadaan awoodi karin inay soomaan oo laba iyo toban saac inuu cunno la'aan noqdo oo cabitaan la'aan noqdo aan awoodi karin oo jiranaya dadaa u dhibaatoonayo u jiranaya hadduu ramadaanka soomana waa jiranayaa hadduu soo qallay maagana waa jiranaya mar walba waa taagantaha cudurkaas kaasoo kale waa midka fidyada bixinaaya midka hadda annaga aan ka hadlayna marka ee baabkan ku saabsan waa midka la rajaynaya inuu ka caafimaado xanuunka haya waa soo qallaynaya musaafirkana markuu safarka ka baxo waa soo qallaynaya ramadaankii lagu lahaa goormay soo qallaynayaan qadaau ramadaan ma aha cala alfawr cala alfawr waxaa loola jeedaa marka ugu horraysa ee aad awoodi karto inaad soomto si deg dega ula imo waajib ma ah laakiin qadaau ramadaan waa waajib waajibkiisuna waa cala taraakhi cala taraakhi macnaheedu waxaa waaye waa dib dhigi kartaa khaasatan hadday mashaaqil jiraan iyo asbaabo diidaaya ama qofka ka hor istaagaya ama carqalad ku noqonaya inuu dedejiyo waxaa bannaan marka haddii ay jiraan asbaabo uu u dibdhigayo in qadihii ramadaanka uu dibdhigo ilaa shacbaanta kale uu dibdhigo shacbaanta kale maxaa ku xigaaya ramadaanaa soo gelaya soo maaha intaan ramadaanka labaad ku imaanin waa inuu soo qalleeyo can mucaadata waa taabiciya qaalat waxay tidhi sa'altu caaishata radia allaahu canhaa caaishaan waxa ayaan weydiiye bay tii su-aalaan weydiiyey faqultu waxaan idhi su-aashu waa sidaan maa baalu lxaa'idi taqdi sawma walaa taqdi salaa gabadha caadada qabta xaalkeedu waa maxay oo soomka ay u soo qallaynaysaa salaadana aysan u soo qallaynayn maxaa soom iyo salaad loo kala qaaday oo salaadda qado lagama rabo soomkiina inay soo qallaysaa laga rabaa faqaalad waxay tidhi caaisha axaruuriyatun axaruuriyatun anti adiga khaarijiyad miyaa tahay bay tiri alxaruuriya waa alkhawaarij waxaana loogu bixiyey xaruuraan meel la yidhaahdo oo kuufo ku dhow ayay isku aruursadeen markay la dagaalamayeen cali bni abi aalib radia allaahu canhu saasaa loogu nisbeeyey waxay tihi marka adigu makhaarijiyad baa tahay qultu waxaan idhi lastu bixaruuriya anigu khaarijiyeed ma ihi walaakinii as'alu laakiin waa weydiinayaaho cilmi doonaan ah mas'aladaan rabaa in laiga jawaabay aniga khawaarij iyo caqiidadooda shaqo kuma bay leedahay qaalad waxay tidhi kaana yusiibunaa daalik arrinkaa waa na asiibi jiray fa nu'maru waxaa nala amri jiray biqadaa'i sawmi soomka inaan soo qallayno walaa nu'maru mana nala fari jirin biqadaa'i salaati salaadda in lasoo qalleeyana na lama fari jirin caaisha radia allaahu canhaa gabadhan markay su-aasha weydiisay way ka shakido waxay istiri gabadhaani amay aaminsan tahay fikru lkhawaarij khawaarijtii fikirkooda iyo ictiqaadkooda sababtuna waxaa weeye khawaarijta waxay aaminsanaayeen salaada in lasoo qallaynaayo sida soomka loo soo qallaynayo gabadhan su-aasheedana waxaa ku jirta maxaa loo kala qaaday idan waa su-aal tuhmo keeni karta waa tuhmay keeni kartaa in loo nisbeeyo ama looga shakiyo inay tahay qoladaas khawaarijta ah ee caqiidada faasidkaa aaminsan su-aashii bay weydiisa waxay tihi adiga khaarijiyad miyaa taa ayaduna waa iska fogaysa tuhmadaasoo waxay tihi aniga shaqa ku meliyey khawaarij laakiin waxaan ahay qof cilmi doona oo mas'aladan inuu ogaado raba walaakinii as'al waa weydiinayaabay ti mas'alo doonaan mas'aladaas in layga fadwado layga jawaabaan rabaa laakiin khaarijiyad ma ihi markaasay uga jawaabta caaisha radia allahu canha waxay tihi arrintaasi way dhici jirtay arrintan asiibi jirtay sheegaysa waa maxay waa caadadii kaana yusiibunaa daalik arrinkaa waana asiibi jira macnaha waa xaydkiiwa caadadu waa nugu dhici jirtay fa nu'maru waxaana la amri jiray biqadaa'i sawmi soomka in lasoo qaleeyo yaa amri jiray waa nebiy sala allahu alay wasalam saxaabigu hadduu yidhaahdo nu'maru wa nunhaa wuxuu leeyahay xukmu rafci waa marfuuc waay maxaa yeeley cidda wax faraysa ee wax ka reebaysa waa alrasuul sala allahu calayhi wasalam walidaalika waxaa ah muqayaru siiqo looga dhigay oo faacilkii loo xadfay waa lilcilmi bihi waa la iska yaqaanaa cidda inay wax farto ama wax reebta iska leh inuu nebigu yahay sala allahu calayhi wasalam asoo ilaahay ka gaarsiinaya risaalada fa nu'maru biqadaa'i sawm walaa nu'maru biqadaa'i salaa gabadha marka caadada qabta fii ramadaan hadday caadada ku dhacdo way afuraysaa mana bannaano inay soomto ayadoo caado qabta ma bannaano inay soomto ayadoo caado qabta salaaddana way ka tegaysaa soomkana way ka tegaysaa laakiin soomka maxaa laga rabaa waa inay soo qallayso sida qofka musaafirka ah iyo qofka jiran ayay la xukuntaa say u soo qallaynayaan ayaa ayadana qado laga rabaa xadiidkaa marka waxaa laga qaadanayaa soomkii laga tago ama ramadaankii la afuro licudurin sharciyinna loo afuro sida marad iyo safar iyo yani xayd iyo caado iyo wixii la mid caadadana maxaa maxaa ku xukun noqonaya alxayd annifaasna waa la xukun soomkii sidaa looga tago waa lasoo qalaynaya in lasoo qaleeyana waa waajib aayadda qur-aankana waa ku caddeedo hadda aan akrinay faciddatun min ayaamin uqar faciddatun maxaa lasoo qadarayaa facalayhi baa lasoo qadarayaa waxaa dushiisa macnaa waa ku waajibo ah qaduhu marka waa waajib wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana yakuunu calaya sawmi ramadaan waxaa dushayda ahaan jira bay tihi sowm ramadaanka ka yimid soom min ramadaan ah oo ramadaankii lasoo dhaafay ka yimid ayaa dushayda ahaan jira famaa astatiicu ma awoodo an aqdiyahu soomkaas inaan qalleeyo ilaa fii shacbaan ilaa shacbaan dhexdii mooyaane ashuqlu mashquulka min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka calayh isalaatu wasalaam xaggii ayuu ka ahaaday aw birasuuli illaahi sala allahu alay wasalam ama waa rasuulka عalيه الsلatu wasalaam ayaan ku mashquulsanah cilada ayay caddaynaysaa ay u awoodi weysay inay soo qallayso ilaa fii shacbaan ciladuna waxaa waaye bay tihi mashquulka aan nebiga ku mashquulsanahay sala allahu alay wasalam xaajadihiisa iyo danihii nebiga calayh isalaatu wasalaam inay fuliso ayay ku mashquulsanay xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa ta'khiiru qadaa'i ramadaan inay bannaan tahay qadaha ramadaan in la dibdhigo in hore laga qalleeyana aysan waajib ahayn ilaa laga gaaro shacbaanka laakiin shacbaan mar haddii la gaaro fursaddu waa soo aruuraysaa fursaddu way soo aruuraysaa oo maxay ku soo aruuraysaa fursaddii ramadaanka kalaa soo dhow haddii masalan toban maalin aad ka tagto ramadaan ama labaatan maalmood aad ka tagto ramadaan shacbaanna uu soo galo fursadda aad haysata waa yarta waa inaad awalka shacbaanba u degdegto inaad soo qallayso soomka laakiin labada mid ee fadli badan in qadaa'u ramadaan la dedejiyo iyo in la dibdhigo cudurdaarkii markuu zuulo hadduu qofku jiran yahay hadday jiradii ka zuusho hadduu musaafir yahana safarkii uu ka zuulo haddii gabadhu caado ay qabtana caadadii ay ka zuusho ma in la soo dedejiyaa fadli badan mase waxaa fadli badan in la dibdhigo laa shaka degaa fadli badan maxaa yeeley cibaadada ama daynta allah subxaana wa tacaala uu kugu leeyahay inaad dedejisaa fadli badan sababtuna waxaa waay haddii aad dib dhigto waxaa laga yaabaa adoo daynta ilaahay lagugu leeyahay inaad dhimato qofku ma oga meel loo soo jiro geeriduna mar walbaahi waa mid la sugaayo maanta miyaa mase waa berri qofna ma oga camalka aad maanta samayn kartana ma aha inaad berri u dib dhigta ma ah ilaa cillo kugu kallifaysa ama cudurdaar kugu kallifaya inuu jiro mooyaane marka التacjiil ayaa afضala in la soo dedejiyaa fadli badan laakiin تaأkhiirka waa bannaanta hadday sabab leedahay caaئiشha radi الlahu canهa dibdhigeedu sabab ma lahaa sababu lahaa ayada ayaa sheegtay mashquul haysta darteed ayay awoodi weysay caaisha radi allahu canha inay soo qallaysan ramadaankii lagu lahaa haddii bishii ramadaan la gaaro ayadoo ramadaan lagugu leeyahay ramadaan ayaa la gaaray ayadoo ramadaan lagugu leeyahay waana dhacdaa dadka qaar waa ku dhacdaa dumarkuba ha u bataan oo sidii laisku leeyahay soo qallay ramadaankii hore maanta qallay berri qallay saa dambe qallay ayay waxay arkaysaa ayadoo ramadaanka kale la taaganya waaba la gaaray ramadaanka kale muxuu qofkaasi samaynayaa ramadaanka markaas yimid ayuu horta soomayaa ramadaanka markaa yimid ayuu soomayaa haddii ramadaanka kale uu ku yimaado markii ramadaankaasi uu dhammaysto uu ka baxo qado horaa lagu leeyahay soo ma maalan haddii qadihii hore lagu lahaa oo toban maalmood ahaa ramadaanka hadda yimid markuu soomo kadib bacda ramadaan tobankii maalin waa inuu soo qaleeyo laakiin culammadu waxay isku khilaafeen qadahaasi ma fidyaa la raacina masaqadaa mujarada ayaa lasoo soo qalaynayaa bacdu ahlicilm waxay leeyihiin alqadaa maca alfidya ayuu isku daraya waana soo qallaynayaa fidyana waa bixinaya oo fidyadan u bixinaya xagee ka socotaa waxay leeyihiin waxay kafaaro u noqonaysaa dibdhigii uu dibdhigay ilaa ramadaankii dambe uu yimi saas darteed waa inuu fidyo bixiyo laakiin sida saxiixa waa inaan wax fidyaa jirin waana sida uu rajaxay alimaamu albukhaari calayhi raxmat ullah wuxuuna soo qaatay qowl اllahi caza wajala faciddaة min ayaami ukar markaasuu yidhi walam yadkur illaahu walam yadkur illaahu طacaam ilaahay subxaana wa tacaala cunno ma sheegin buu ee alla wuxuu sheegay maalmihii laga tegay in la soo qalaynayo ama ramadaan kale ha yimaado ama yuusan imaane maalmihii laga tegay in la soo qalaynayo qur'aankana kuma jirto wax iطcaam la leeyaho waa la raacinayaa la leeyahy nebigu sala allah alay slam axaadiistiisa saxiixadaana kuma imaan idan iطcaam ma jiro waa madhab culimmada qaar ay qabaan laakiin sida saxiixa mar walba qadaagii baa lagaa rabaa toban beri haddii lagugu lahaa tobankaa beri ayaad soo qalaynaysaa ramadaanka markaad gudato kadib tobankii maalin ayaad la imaanaysaa hadduu shan maalin ahaa shantii maalin baa la imaanaysaa wa daynullaahi axaqu an yuqda daynta ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku xaqnimo badan in la gudo laakiin qofka waxaa loo baahan yahay marka ugu horaysaba inuu ku dadaalo inuu dedejiyo qadaa'u ramadaan haddii marka hore cudurdaar sharciga u afuray ama maalmo lagu lahaa inuu dedejiyo qadaha ramadaanka ayaa loo baahan yahay intaan ramadaanka kale ku imaan baabu fadli leylati اlqadri wa salaati الtaraawiixi wa bayaani cadadi rakacaatiha wuxuu baab u yahay fadliga ay leedahay leylaة الqadri wa salaati الtaraawiix iyo fadliga ay leedahay salaada taraawiixda wa bayaani cadadi ragcaatiha wuxuu kaluu baabu yahay caddaynta tirada ragcadaha taraawiixda ragcadaha taraawiixda tiradooda in la caddeeyo ayuu baabu yahay baabku marka saddex qaybood ayuu ka kooban yahay kow fadliga ay leedahay leylatulqadri masalada labaadna waa fadliga ay leedahay salaatu taraawiix salaada taraawiixda in la tukado fadliga ay leedahay mas'alada saddexaadna waxaa way salaatu taraawiix tiradeeda meeqa ragcaa la tukanayaa meeqa ragca ayaa la tukanayaa tiradaas in la caddeeyo waxaa ugu horeeya leylatulqadri fadligeeda leylatulqadri fadligeeda waa madkuur fi lkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada labadaba waa lagu sheegay leylatulqadri waxaa magacaas loogu magacaaba bay yidhahdeen culummada qaar ka mid a alqadr waa asharaf oo waxay yidhahdeen waa lisharafiha wa cidamiha cinda allahi caza wajal waxaa magacaa loogu magacaabay sharafteeda iyo weyninka ay leedahay ilaahay agtii subxaanaه wa tacaala awgeed bacdu lculamaana waxay yidhaahdeen leylaة اlqadri waxaa loogu magacaabay waa habeenka wax la qadaro wey fiiha yufraqu kullu amrin xakiim waa habeenka la caddeeyo oo la kala saaro arrin walba oo muxkama oo ilaahay qadara subxaana wa tacaala oo dhici doonta sanadkaas wixii dhici doona habeenkaasaa la xukumaa saasaana waxaa loo yidhi bay yidhahdeen leylat اlqadri calaa kulli xaal habeenkaasi waa habeen fadaa'il badan leh allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi inaa anzalnaahu fii leylati اlqadr leylaة اlqadri wma adraaka maa leylaة اlqadr leylaة اlqadri khayru min alfi shahr wma adraaka maa leylaة اlqadr lafdigaasi maxaa laga qaadanayaa waa tafkhiima liamriha weynayn arrinkeeda alla oo weyneynayo awgeed wa maxaa ku ogeysiye waxa ay tahay leylaة اlqadr waa habeen aad iyo aad u weyn markaasuu alla subxaanaه wa tacaala wuxuu raaciyey inuu ka hadlo fadliga habeenkaasi ay leedaha wax ka mid a leylaة اlqadri khayru min alfi shahr waa habeen kun bilood ka khayr badan waa habeen malaa'igtu ay soo degayso jibriilna ka mid yaha waa habeen barakaysan oo allah subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay inay tahay leyla mubaaraka habeen barakaysan inay tahay habeenkaasi la yidhi kun bilood ayay ka khayr badan tahay kun bilood macnaheedu waxa waaye siddeetan iyo afar sano waa siddeetan iyo afartaa sano waxay ka khayr habeenkaana ka khayr badan macnaha camalka la samaynayo waxaa ka khayr badan in qofka habeenkaa la waafajiyo oo camal saalixa uu la yimaado ummaddan maadaama ay tahay ummad cumrigeedu gaaban yahay oo acmaartooda sida nebigu sheegay sala allahu alay wasalam ay u dhexayso maa beyna sitiin ila sabciin lixdan ilaa toddobaatan waqalla man yatajaawazu daalik intaa wax dhaafana waa yar yihiin buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam cumriga ummaddan waa kooban yahay ummadihii hore qaara shan boqoloo sano noolaanay qaara lix boqoloo sano noolaanay qaaraa kun sano gaaraya nebiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam qowmkiisa wuxuu dacwada ugu yeeraya meeqo sano alfa sanatin ilaa khamsiina caaman sagaal boqol iyo konton sanowa waa cumri dheer laakiin ummaddan waxaa la yidhi toddobaatan wax dhaafaaya waa yari acmaartooda waa la koobay maadaama cumrigooda la koobay wuxuu alla siiyey subxaana wa tacaala mawaasimay ka faa'iidaysan karaan wakhtiyo ay ka faa'iidaysan karaan oo hadday haleelaan cumri fara badan wax lagu samayn lahaa uga khayr badan maxaa ka mid a waxyaa wakhtiyadaasi leylatulqadriyaa ka mid a haddii ramadaankan leylatulqadri ilaahay ku waafajiyo